bsmi اllahi الرxmaan الرaxيim alxamdu lilah rab اlcaalamiin ثuma الصlaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllah وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثnii jamcu min shuyuuخ akhiruhum shaykhuna sheekh صalim bd lah alcusaymiy غafar allahu lahu wlahum jamiica bisnaadi kuli minhm ilى sfayim cayn can nudin can abi qaabusa mawla cabdillahi bn camr اlcaas can cabdillahi bn camr اlcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi waalihi waslem alraaximuun yarxamuhum الraxman irxamuu man fi اlardi yarxamkum fi الsma wmin daraa'iq raxmati raxmat اlmucalimiina bilmutacalimiina biiqra'i usul mutuun khaasatan usul xadiid اlmustafa warasuul mujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi waصaxaabatihi ajmaciin liyafuuzu bisacaati اlajl اlajl fahada huwa almajlis alkhamis min majaalisi iqra'i wa sharci kitaabi sunan الnasa'i fii leylat asabt اlmuwaafiq lisaadis walcishriin min shahr rajab caami alfin warbacumiya waaxidi وarbaciin hijrat mustafa sala allahu calayhi waalihi waslem ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلس كي شناد مجالس دول مركز شرح كوبنا كتاب سنن النسائي هبين كان وهبين سبتئة لحي لباتن كبش رجب كنا فربقل كو يفضل جنبنا صلى الله عليه وآله وسلم waxaan ku soo jirnay kitaabu طahaara baabka konton iyo labaad ayaan ku jirnaa baabu tacfiiri اlinaa'i aladii walaqa fiihi اlkalbu biاturaab baabu tacfiiri اlinaa'i waalka in la booreeyo oo cara la mariyo waalkaas alladii kaasoo walaqa fiihi اlkalbu eyga uu muxuu ahaa afka geliyey ama uu carabka carab daaray oo carabka u geliyey bituraabi ciid in lagu dhaqo oo ciid muxuu ahaa la mariyo lagu booreeyo ayuu baabkan u baabooyaan baabu tacfiiri اlinaa'i waalka in la booreeyo alladii waalkaasoo walaqa fiihi اlkalbu eygu uu muxuu ahaa carab daarsaday ama carabka u geliyey bituraabi turaab lagu booreeyo ayuu baabkan u baabyo weyaan xadiidka toddoba iyo lixdanaad qaala alimaam الnasa'i caleyh raxmat اllah akhbaranaa moxamed ibn cabdilacla asancaani ayaa noo warramay قال xdثna khالد بن الxاrث wa ثقة qال xdثna شعبة بن الحجاaج عن أبي التyاح أبي التyاح يزيد بن حmayd ayaa la yidhaha الضبعي wa ثiqة hbt wuxuu geeriyooda boqol iyo sideed iyo labaatanka jira nabigeena salى الlaه عaليهi وآلiه وسلم qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay muطarifan muطarifkaas waan soo marnay ibnu cabdالlahi الshikhiir weeyaan waa ثiqa wuxuu geeriyooday شhan iyo sagaaشhanka jir nabigeena slى الlaه عalيه waلي wsلم can cbdillahi bn mغfl saxaabi jaliilka ahaa radia الlahu taala arda ana rasul rasulka al sl slm amara nabigu wuxuu faray biqatli اlkilaabi ayda in la laayo ayda in la baabi'iyo la laayo ayuu nabigeena faray salى الlahu عalيh waلي wsلم warahasa nabigu wuxuu rusqeeyey fii kalbi saydi eyga lagu ugaarsani in uu iska joogo oon la dilin ayuu nabigu rusqeeyey salى الlahu عalيh waلي wsلم ama guryaha la keensada iyo walhanami iyo kan ariga la jiro dhib inuusan len ayuu nabigeenna cadday sal allahu alay waslm uu rusqeeyey wa qaala weliba nabigeenna wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali wasalem idaa walaqa alkalbu eyga hadduu afgeliyo amaba uu muxuu afka gashto fi linaa'i waalkii faqsiluuhu dhaqa sabca maraatin toddoba jeer dhaqa wacafiruuhu booreeya athaaminata dhaqitaanka sideedaadna bituraabi ciid ku booreeya weeyaan xadiidkan nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu faray eeyaha in la laayo sababta keentayna waxay ahayd nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam waxaa u imaan jiray jibriil calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam markaasuu nabigeenna la ballansanaa xilli xilliyada ka mid xilli filaanun ku imaana ayuu ku yidhi nabigeenna wuu sugaayey sala allahu calayh wali wasalam maalin dhan ayuu sugaayey jibriil waa la waayey gacan waa lagu dhegi waayey nabigu waa u imaan way calayhi salatu salaam kadibna waxaa dhacday jibriil inuu xilli dambe imaaday oo nabigu ku yidhi maxaa kugu dhacay maantao dhan waan ku sugaayey markaasaa wuxuu yidhi annaga haddii aan malaa'ig ilaahay nahay guri sawar uu dhex yeelo amaba ey uu dhex jooga sooma galno saasuu nabigeena amar wuxuu ku bixiyey in eeyihii la laayo saasuu nabigeenna amar ugu bixiyey calayhi salaatu wasalaam kadibna arrinta way sii socotay oo markii dambe nabigeenna wuxuu diiday in eeyaha la laayo oo faraha lagala baxa ayuu yidhi ilaa eyga madow oo weliba muxuu ahaa dhibcaha cadcad dhowrka alahmo oyane inaan muxuu aha la dilin sunanta meelaha amaba axaadiista nabigeena sal slm fi saxiix wakhayrihi waxaa ku soo arooray waxyaabaha la dila oo in la dilo bannaan ay bannaan tahay ay ka mid tahay alkalbu alcaquur eyga boqnogoyska ah oo shariska ahoo dadka dilo amaba muxuu aha dadka dhaawaca oo dadka cuna dad cunka ah ka isaga ah isna kuwa la dila ayuu ku jiraa weyaan marka midkaa madow oo weliba dhibcaha lah iyo eygaas muxuu ahaa boqnogoyska intaanan ka ahayn intii kale inaan la dilin saas weyaan marka xaaladda aakhirulamriga saas ayuu ahaa kamaa cinda muslim tan labaadna waxay tahay ama masalada labaad waa arin ku saabsan eyga hadduu afka geliyo waalkii maxaa lagu samaynayaa tan koobaad waalkii waa in laga daaday biyihi ku jiray oo waan soo marnay tan labaadna waxaa wey waalkii in la dhaqo weyaan haddii waalkii la dhaqo oo in la dhaqa ay noqoto waxa weeyaan see loo dhaqi marka nabigana wuxuu faray sala allahu calayh wasalam in la booreeyo oo turaab ciid la geliyo saasuu nabigeena faray sala allahu calayh waali wasalam turaabkii iyo ciiddii la gelinayey marka muxuu ahaa oo meesha la gelinayey siday noqonaysaa booskeeda horta saabuun ma geli kartaa iyo waxyaabahan hadda wax lagu nadiifiyo ditolka iyo ma la gelin karaa culimmada jamhuurulculamaa waxay qabaan maya waxyaabo badan wax lagu nadiifiyey xilliga nabigeenna waa jirtay ama waa la heli karay nabigeenna marka wuxuu ka doorbiday uu amar ku bixiyey in turaab la geliyo marka ayada waxyaaba booska istaagi laha ashnaan iyo waxaa weeyaan eh, xitaa saabuunta noocyo ka mid iyo waxbaa jiray inkastoo tan warshadaysan ay ahayn nooc kale ay ahayd waa jirtay soomaalida ba u yaqaanaanoo saabuun duur ayay yidhaahdaano muxuu ahaa geeda salkooda inta lasoo jara kadibna sidii saabuunta loo isticmaala jira marka eh, maadaama ay ku ajireen nabigeenna uusan dadka ku irshaadinin sala allahu calayhi waali wasalam arrinkaas marka inaan wax kale la samayni karna jamhuurulculamaa qabaan saasaa loo badanya weyaan masalada meesha soo gelays waxay tahay marka riwaayaadka qaar waxay leeyihin uulaahunna bituraab ukhraahunna aw aakhiruhunna bituraab tanna waxaa weyaan ahaamina amaba waxaa weeyaan todobadaas mid ka mid a ah, sidee loo jamcinaya masalada masalo yara khilaaf badan weeyaan laakiin a'immada afarta imaam oo mashhuuriinta ah laba jid ay kala mareen labada jid ay kala mareen in waxaa weeyaan lagu dhaqa turaabta lagu dhaqo alimaam ashaafici walimaam axmed waxay qabaan inay waajib tahay todobadaana la dhexgeliyo todobada marka ama todobadii caadigeed ha noqoto oy mid muxuu ahaa biyihii iyo ciiddii ay ku jirta ha noqoto amaba hala kale xisaabo oo ciiddiina muxuu ahaa xisaab gooniha laga dhigo biyihiina gooniha laga dhigo oo markaa sideetan loo xisaabiyo waa habaabka lagu jamciyey axaadiista toddobada sheegay iyo kuwa sideedda sheegay lagu jamciyey ay ka mid tahaye laba jeerba in caro lagu dhaq inay waajib tahay alimaam shaafici iyo alimaam axmed labada way qabaan weyaan alimaam abu xaniifa imaam maalik waxay leeyihin maya wax waajib leeraa ma jiraan haddii booski biyo kaligood lagu dhaqo ama waxyaaba kale lagu dhaqdhib malahay qabaan weeyaan laakiin axaadiista waxay ku cad yihiin in nabigan uu faray sala allahu calayhi waali wasalam in turaab ee ciid meesha ay gasho amarkana haddii wax saarifoo leexya aan la arkin asalkiisa waa liwujuub kamaa curif baabu suuri lhirati bisadda hambadeeda ka soo hartay oo i cabtay ayuu baabkan u baab yahay mmuxuu ahaa ma najaasoobaysaa mise waa daahir xadiidka lixdan iyo sideed xadiidka hore abcan waa xadii saxiixa xadiidka hore waa xadiid saxiixa weeyaan xadiidka lixdan iyo sideedaad isna waa xadiid saxiixa qaala alimaamu annasa'i caleyh raxmat ullah akhbarna qutayb ibnu saciid ibnu jamiil ibnu ariif albaqlaani wa awalu shaykhin lii alimaam annasa'i calayhim raxmat ullahi jamiica can malik bn anas min abda alhijra can isxaaq bni cabdillaahi iqatu xuja ibn abi alxa weeyaane an xumaydata bintu cubayd ibn rifaaca gabadha iyada ah waa maqbuula maqbuulna kolleyba horey aan u soo marnayo waa martaba hoos aad u hoosaysa weyaan saduuqay aad uga hoosaysaa marka dacfiga xaggiis umbaa la xijini gabadhaas raximaha allah waraxima jamiica aruwaat can kabsha waxay ka waraysay binti kacab ibnu malik kabsha iyana waa iqa dadba waxay ku sheegaan inay saxaabiya tahay laakiin sida muxuu ahaa raajixa ah waa inay mxuu ahay taabiciya tahay iqana ay tahay ana abaa qataada abuu qataadata alansaari dakhala calayha wuu usoo galay yuu usoo galayaa kabsha ayuu usoo galay uma kadibna dakarat waxay sheegtay kabsha kalimatan eray macnaaha macnaheed uma dakarat waxay sheegtay kabsha kalimatan eray macnaaha macnaheed uu yahay fasakabtu lahu waduu'an weyse ayaan u shubay iyada marka lafdiga ma hays laakiin macnihii ayaa sidaa weeyaan fa jaaءat waxaa timid hiratun hiratun bisad ayaa timid ama yaanyuur waxaad tidhahdaba ama mukulaal fa sharibat minhu markaasay ka cabtay weelkii ama biyihii faasqa laha alinaa waalka ayuu raariciyey muxuu ahaa saasuu ugu duway xataa sharibat ilahay ka dharagtay waalkii moogta koray ka cabi lahayd markaasuu u dhaweeyey uu raariciyey qaalat kabshatu waxay tidhi fara'anii wuxuu ii arkay ninka la yihahda abaa qataada anduru ilayha anoo eegi markaad wax la yaryabto mogta saasaad u fiirinaysaa faqaala wuxuu yidhi atacjabiina miyaad la yaabaysaa ibnata akhii walaalkay gabadheediyey miyaad la yaabaysaa gabadhii walaalkay dhalay yacni hadalka asaga ah waa quwat alislaam carabtan dhaqan baa u lahayd qofka haddii laga wan yahay yabna akhii muxuu ahaa yabnata akhii in la dhaha waa dhaqan carabta ay lahaan jirta annagaba soomaalida waan leenahay in adeer iyo muxuu ahaa wiilka adeerka muxuu aan u ahaayo iyo wix la midka ah faqultu waxaan nacamha qa u ina rasu s qala wuxuu yihi rasuulkeenna inaha iyada laysat ma ahanin binajasin najaasa ma ahanin inamaa in kale hiya bisada min aawaafiin kuwa inku dul wareega ayay ka mid tahay waawaafaat iyo kuwa inku dul meeraysto awaafiin kuwa labka ah bisada teeda labka ah ayaa awaafiin lagu jamciyey jamcu aaif iyo waawaafaat ayadana kuwa dhidiga ah ayaa ayadna awaafaat lagu jamciyo jamcu aaifa muxuu ahaa sidaa weyaan marka tan hore waa labki oo jamaca tan waa dhadigii oo jamaca weyaan bisadi noocyaheeda kala duwnaa baabu suuri ximaar dameerka hambadiisa ayuu baabkan u baab yahay xadiidka xadiidka hore waa saxiix abcan xadiidka sagaal iyo lixdanaad isna waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleh raxmat ullah ahbaranaa muxamed ibn cabdillahi bn yaziid waa iqa qala wuxu xadana sufyaan ibnu cuyeyna weyaan can ayuuba asakhtiyaani can muxamed ibni siriin can anas bn malikin radi allahu ta waraxima allaahu aruwaa qaala wuxuu yidhi anas ataana waxaa noo yimid minaadi rasul lah sal sl rasuulka alleh kii muxuu ahaa uu soo diray oo dhawaaqaya ee aa noo yimid naadinaayey fa qaala wuxuu yidhi munaadigii iyo ninka dhawaaqaayey ina allaha alla weyne iyo wa rasuulahu rasuulkiisa yanhaakum waxay idinka reebayaan can luxuumi alxumuri dameeraha hilbahooda idinka reebayaan fa inahaa iyada rijsun waa najaasa ayuu nabigeena yidhi sal allahu calayhi waaali wasalam imaamka marka meeshan muxuu deliishanaya waa ujeedaan wuxuu deliishanayaa in haddii ayada rijs uu nabigu ku tilmaamay in hambadii ayadna ay muxuu ahay rijs nijaaso tahay laakiin arrinta ayada waa arrin koley baad ogsoontihiin oo masale khilaafi weeyaan dhanka isaga in lala aadana aad uma fuda wallahu aclam baabu su'uli xaa'idi haweenayd xaydka qabta hambadeeda ayuu baabkan u baab yahay ma muxuu ahaa say tahay waa wax muxuu ahay xalaala ah oo ayib oo wanaagsan oo nabigeen uu samayn jiray sal allahu calayhi waali wax dhib oo ku sugan ma ahanin halkaa ma yeelaan weyaan yahuuddii oo kale inaan u dhaqanana ma ahan yahuudda waxay ahaan jireen haweeneyd dii marba xeed ku dhaca khalaas way ka carari jireen guri xataa lama ay geli jirin walaa xataa waxay cunala mxuuaha cuntay iyo bakhti ahaan ula dhaqmi jireen waa dulmiga ay ku hayn jireen dumarka runtii diinta islaamka oo samxiga ah ay muxuuaha ka fudays dumarkii xadiidka toddobaatanaad asna waa saxiix weeyaan akhbarana camr bni cali ayaa noo warramay qaala wuxuu yidhi xadaana cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibn mahdi weeyaan cabdiraxmaan ibn mahdi alimaam ahiqa athabt ninka la yaqaano weeyaan cabdiraxmaan ibn mahdi calayhim raxmat ullahi jamiican can sufyaan athawri can miqdaam ibni shurayx ibni hani waan soo marna isna waa iqa can abiihi abi wuxuu ka wariyey hani shurayx ibn hani can caaishata radi allahu ta an ardaha um اmminiin qaalat waxay tir caiشha kuntu waxaan ahaa atacaraqu mid goosata alcarqa hilib ayaan goosan jiray laf ku yeelo ayaan meel go ka siisan jira ka goosan jiray ama ruf waxaa tidhahdaba cibaarada adu adeegsaday ku tala fayadacu markaasuu muxuu ahaa saari jiray rasul rasuulka alafhahu afkiisa xayu wadactu meel alla meeshii aan aniga saaray oon ka goostay lafta iyo hilibkaan ka goostay ayuu nabiga meeshii laftarkeedu afka wa ana anigan xaaidun xayd aan qabo wacaashiruuhunna bilmacruuf waad ujeedaan nabigeena sal alla l slm wuxuu u caddaynayaa xayd qab amaha qabin xubbiga iyo jacaylka iyo sharafta iyo qiimaha aad u haya ummumuminiin caaisha iyo xasaskiisii ayaa nabigeena cadayna qabta meeshii afka ay ka saartay lafta ayuu asnaafka ka saari jiray sala allahu calayhi waali oo kuntu waxaan ashrabu mid cabta min alinaai waal xaggii ayaan biyo ka cabi jiray ama ama caano waxay noqdaanba fayadacu markaasuu nabiga saari jiray fahu afkiisa xayu wadactu meeshii aanqaybta aan ka saaray ayuu nabiga afka saari jiray sal allah alay waslem wuu ka cabbi jiray weyaan wa ana xaa'idun ana aan xayd qabo marka qofka haweenayda xayd haddii ay qabto waxay kaga duwanta xilliga kale ma jiraan weyaan wixii ay cabta su'rigeeda iyo hambadeeda waa waxaa weyaan waa xalaalun ayibun aahir baabu wuduu'i rijaali ragga weysadooda iyo wanisaai dumarka jamiican iyagoo wada jiran ay wada weyse qaataan ayuu baabkan u baab yahay baabkan waxaa weyaan dumar iyo rag inay meel iskugu yimaadaan ay ka wada weyse qaataan arrinta ayada ah arrin la ogol yahay ma ahan asal ahaan khaasatan bacda nusuuli xijaab waxaa noo imaan doonta marka xadiidkan in saxaabiga uu leeyahay rag iyo dumarkaa wada weyse qaadan jiray saas ayuu leeyahay arrinta ayada marka waxaa weeyaan waa haddii qabla اxijaab la yidhaahdo weyaan amaba ay yihiin dad maaarima dad maxaarim oo ayaga aan weyse iska jibinin insaax tacbiir sida hadda dhaqanka soomaaliga loo yaqaano dad maxaarimah ninkii iyo haweenaydiisii walaalihii iyo mxuu wiilkii hooyadii wixii la midka ah dhib ma lahan laakiin ajaanib maya ajaanibin gacmaha laysaga gala waa maya waxaa kaloo meesha ku jiri kara hal weyl ayaan ka weyse qaadan jirnay macnaheeda inay tahay raggii ayaa ka weyse qaadan jiray dumarkia u dabamari jiray ama dumarkia ka weyse qaadan jiray raggia dabamari jiray labada waa suuragal labada arrimood suuragal weyaan baabu wuduui rijaali ragga weysadoodii wa nisaai dumarkii jamiican iyagoo wada jira ayuu baabkan u baab yahay ama marwadajirka isaga marka dumarkii oo wada jira inay gadaal kaga weyse qaataan iyo raggii oo wada jir ay ah, ka weyse qaataan ama dhammaantood weelka isagaho muxuu ay ah isu dabamaraan waa la dhihi karaa jamiicantana waxaa weya qabla nusuul xijaab intuu xijaabka soo degin ka hor waa la dhihi karaa jamiican waxaa kaloo la dhihi karaa dadkii maxaarimta intaba waa suuragal weyaan wallahu aclam xadiidka kow iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixsna ahbaranii alimaam anasai wuxuu le qaala ahbaranii eh, haaruun ibnu cabdillaah alxamaal ayaa loo yaqaanaa haaruun ibn cabdillahi alxamaal waa iqa qaala wuxuu yidhi xadaana macan ibnu ciisa alashjaci iqatun habta isna waan soo marnay qala xadaanaa malik ibnu anas imaam daali hijra waa taqaanaan alimaam mashhuur intaan soo marnay xaamatan noogu horraysad saa sooma waa sanad xadiidkaas markuu imaam maalik gaaray u akhriyey ayaa wuxuu rabaa haddana inuu soo kaxeeyo oo kadibna imaam maalik jidka dad kaloo ka wariyey imaam maalik hadda waxaa ka wariyey haaruun ibnu cabdillaah macna ayaa ka wariyey macna wuxuu leeya xadaanaa maalik soo ariiq maahan wuxuu rabaa haddana imaam maalik dad kaloo ka wariyey inuu keeno taxwiilka waa noocaas weeyaan xa ayaa la yidhaha marka culimmada qaar waxay dhihi jireen raximahum ullah wax noo dhigtay xawala sanad sanadka ayuu rogay laakiin sida mashhuurka ah oo aimmadii min ladun raggii mualifiinta ah laga soo bilaabo ilaa muxuu ahaa wakhtigan hadda la joogo mashhuurka ah xaun baa laleeyahay xawala sanad iyo taxwiilu sanad iyo lafdiga lagu dhawaaqa ka mid ma ahayn ariiqadoodii iyo hadyigoodii marka xaa in la yidhaahdo wayaan un macnaheedana waad fahanteeno sanadkii imaam maalik soo gaaray intuu horey usii wadi laha wuxuu rabaa sanad kale inuu kusoo daro laba wada inuu ku keeno kadib imaam maalik saas uu muxuu ahaa u fula ayuu rabaa weyaan saas weyaan iyo cidda la midka ahba aan ku noqdo marka qala imam النasai alيه raxmat الlah akhbaranii haaruun ibn cabdiلlahi qala xadaثna macan ibn ciisa alashjaci ثiqaة habt qala xadaثna malik bn anas imam dalhijra xaa wاlxaariث ibnu miskiin qira'aة calيh waana asmac xaari ibnu miskiin marka miskiin waa taqaanaano waa ninka alimaam النasaa'i <laughs> oo cilmiga si dad badan ugu qaadan jiray si dad badan uga qaadan jiray wuuna caddaynaya inuu mxuaha si dad badan uga qaatay calayhim raxmat ullahi jamiica can ibn اqaasim cabdiraxmaan ibn qaasim weeyaan xaafidun iqa qaala xadaanii malik ibn anas imaam da hijra can naafic mowla cabdillahi bni cumar waa iqa can ibni cumar radia allahu tacaala canhuma qala wuxu abdullahi bni cumar kaanat rijaal rag waxaa nisaa dumarkii yatawada'uuna kuwa weyse qaato fii zamaani rasuuli اllaahi sala اllahu calayhi waali wasalam nabiga zamankiisa ku weyse qaato jamiican iyaga oo wada jiro ay weyse qaadan jireen waan soo marnay marka tafsiirkeeda waan soo marnayoo inay maxaarim yihiin waxaa suuragal ah qabla nasuuli xijaab waxaa suuragal ah inay xaaladda ahayd in ay ragga weyse qaataan kadibna dumarka ay ka daba tagaan ama ragga ay muxuu ahay dambeeyaanoo dumarka ay horeeyaan intaba waa suuragal walcilmu cind allahi tabaaraka wa tacaala waayahay baabu fadli اljunub qofka janaabada qaba biyihii uu ku weyse qaatay ama uu ku qabaystay wixii ka soo haray ayuu baabkan u baab yahay waa yahay xadiidka laba iyo toddobaatanaad qaala imam النasai alيh raxmat الlah isna wa xadيث صaxiixa akhbarna qtayb ibn saciid qaala xadaثana leyث ibnu sacd اlmisri leyث ibnu sacd اlmisri waa imaamka aad taqaaneen oo masr ragga muxuu ahaa cilmiga xadiidka looga dambeeyo waa imaamu ahli misra iqatun xuja iqatun xuja weeyaan waa yahay can ibni shahaab maxamed ibn shahaab azuhri can curwata bni zubayr can caaisha waa aima dhammaantood radia allahu tacala ardaha waraxima allah rawaat annaha caaisha ahbaratu waxay u sheegtay curwa oy habaryaro u ahayd annahaa iyada oo ummuna caaisho ah kaanat inay ahayd takhtasilu mid la qabaysata maca rasul rasulka la qabaysta sl kala qabaysata fi linaai waaxid hal waal hal baaf hal xero ayay nabiga kula qabaysan jirta sala allahu calayhi waali wasalam isagoo dheeryahan waa noo imaan doona insha allahu tacala xadiidkaas marka bukhaari iyo muslim uu ku yeela waa muttafaq isna baabu alqadr baabu اlqadri aladi yaktafi bihi الrajulu min almaai lilwudu baabu اlqadri qaybta ama qadarka ayuu baabkan u baab yahay alladii qaybtaasoo yaktafi bihi الrajulu qofka uu kaga kaaftoomi min almaai biyaha lilwuduui marka weyse qaadani intee ku filan intee ku filan weeyaan xadiidka saddex iyo toddobaatanaad xadiid saxiix weeyaan qaala imam nasai aleh raxmat ullah ahbarna camr ibnu caliy ibnu baxar alfallaas waa albasri camr ibnu cali alfallaas ayaa loo yaqaano caam uu ku yahay albasri waa iqa isna qaala wuxuu yidhi camr ibnu cali xadaanaa yaxya ibn saciid اqaطaan qaala xadaana shucba ibn xajaaj waa imaamka a taqanin qaala wuxuu yidhi shucba xadaanii cabdullah ibnu cabdillaah ibnu jabrin ayaa ii warramay qaala wuxuu yidhi samictu anas ibn malik ayaan ka maqlay radia allahu taala ardah yaquul isagoo leh kaana rasul rasulka al sal slm yatawada'u mid ku weyse qaata bimakuukin hal mud waxaan horey u sheegnay oon isla ogeynay saaca uu nabiga mararkaa ku qabaysan jiray calayhi الsalaatu asalaam inuu yahay laba kiilo iyo rubac afartan garaam waxaa weeyaan iyo bar qaar saddex kiilo gaarsiiyo marka mudka mxuaha saacaas mark wax lagu beego weyaan saacaas marka oo biyo ah markii afar loo qaybiye qaybood qayb ka mid ah waxaa la yihahdaa almud mudkaas marka iyo makuuk waa isku shaygo kalama duuna makuuk iyo mud haddii aad maqasho waa hal shay marka nabigeen wuxuu ku weyse qaadan jira sal ll slam mudkaas wayktasil wuxuu ku qabaysan jiray bikhamsi makaakiya han mudno ku qabaysan jiray yani hal saac iyo hal mud ayuu nabigeen ku qabaysan jiray sal allahu alayh ali qabayska marka qofka intaas markuu ku qabaysta laba litir iyo bar saddex litir saddex litir caaggan saddex litiraha oo taqaana caagga yar intaasuu nabigeena in qiyaasta meelahaas ayuu nabigeena ku qabaysan jiray sal allahu alayhi waalihi wasalam annagana waxaan ku qabaysannaa waa taqaanaan ya culamaal fuusta yacni qofka wuxuu furayaa shaawarkuu furayaa bas xitaa qofka dadka qaar waxay samaynayaan intuu shaambada marsani iyo intuu saabuunta marsani waa israaf waa xaaraan makruuh waxaad maa waa xaaraan biyaha insaan loogu ciyaaro xaaraan weeyaan israafka waxaa weeyaan eh, dadka musrifiinta ilahay muxuu ku sheegay subxaana wa tacaala ikhwaan ayaaiin yani dadka ahlusraafka waa saas marka waa xaaraan biyaha marka inta laguma laha abcan mana ku qasbana qofka inuu inta ayadayd saddexlihii ku qabaysta laazim maaha waxaa fiican qofka intuun ku filan biyaha marka lagu weyse qaadana qaara tubada fag ay ka siinayaan markaasuu aayar iska cadayaysana biyuhu waa iska socdaan haddii shilimaadkuwiisi ay ahaan lahayn ka warrama saas may u geli laha abadan saa uma galeen marka runtii arrimaha ayaga waa arrimaha u baahan dadka in aad looga tarbiyeeyo oo biyahaas inaan lagu israafin oon lagu ciyaarin lagu dadaalo wey nabigeena sal allahu alيh waslm cid biyo badan u keenta ma uusan waynin sal allahu alayh ali waslm saxaabada dhan haddii uu yidhahdo meeshaan hala keena muxuuha boqol foosto laba boqol oo foosto biyo ay keeni lahaayeen biyola'aanna ma jirin magaalada madiina biyo ay tuurnaayeen maca dalik intaas yuu nabigeena ku weyse qaadan jira sal slm uuna ku qabaysan jiray annagii uu nabigeena baraya sal allahu alayh ali waslm inaan iqtisaad filma biyihii inaan muxuuha dhexdhexaad u isticmaalno Ah, ayuu nabigeena bara sal allahu alay slm waad aragteen tuboodhinka mardhadaas waa tii la jari jiray afka laga jari jiray qofka markuu loo maar waayo ummaddii in muxuu ayaga biyihii lagu hadleyo biyihiisi ay u yarayaan haddii marka fag uu siiyaba fash inteenna qof ay biyaha fash ku dhihiin malahan filaya waa isla naqana marka biyahaas inaan lagu ciyaran waa laga maarmaan xadiidka afar iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiix asna qaala imam nasai aleh raxmat ullah akhbarna moxamed ibn bashaar moxamed ibn bashaar waxaa loo yaqaana oo caamku yahay bundaar maxamed bashaar wuxuu caam ku yahay bundaar waxaa kaloo caam ku yahay lixda imaam ama asxaab alkutub asita oo dhanna sheekhu u yahay asxaab alkutub asita ragga muxuu ahaa shuyuukhdu insha alla maran aan sheegi doono hadduu ilahay qadara subxana wa tacala waa dad kooban marka ayuu ka mid yahay bundaar maxamed bashaar bundaar waa iqatun xaafid laqab aad weyn ayuu leey qala wuxuu yidhi xadaana moxamed ibnu jacfar undur soo soo maqli ama qundar ninka la yidhaahdo wayaan qundarkaas asna waa iqatun xaafi waan soo marnay uma intaa kadib dakara wuxuu sheegay kalimatan macnaaha macnaheed uu yahay xadaanaa shucba muxuu ahaa kelima inuu u warramay shucba ayuu sheegay qundar marka wuxuu rabaa cibaaradii subxaana allah qundar wuxuu rabaa marka cibaaradii uu sheegay inuu ogaado cibaaradii marka ma xifdisanaa laakiin ma noo sheegay miyuu yidhi uu noo warramay miyuu yidhi macnayda waa sidaa marka muxuu ka cabiray macnaheeda waxay tahay xadaanaa shucba shucb bin alxajaaj imaamka taqanin ayaa muxuu ahaa noo warramay can xabiib xabiib ibnu zayd ibnu khallaad waa xabiib ibnu zayd ibnu khallaad almadani waa iqatun xaafid isna waxaa waa iqa waana xaafid weeyaan waa ragga muxuu ahaa nabaracu lculuswata qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay cabaad ibnu tamiim waa iqa isna yuxadiu can jaddatii ayaydey jadadii ayaydii waate waa saxaabiyad uma camaara bintu kacb radia allahu tacala ardaha waraxima allahu aruwa ana nabiya nabigeena sal slm tawada uu weyse qaata nabigeena sal allah alay slm fautiya kadibna waxaa loo keenay markuu weysada qaadanayay bimaain biyo oo fii inaa'in weel ku jira qadra uluay mud mudka hadda aan sheegayn oo saaci marka loo qaybiyo afar qaybood yacnii muxuu qayb ka mid aha mudki isaga ahaa oo saddex qaybood loo qaybiyey laba qaybood oo ka mid ah mudkiioo siibar ah oon buuxin ayaa nabiga loo keenay sal allah alay slam haddii kaba sooqaad aan dhahno miiqaal litir oon ku qiyaasi karnaa saaci kiila ahaan markaan ka eegno kaba sooqaada laba litir iyo iyo bar laba litir iyo bar marka afar qaybood u qaybi miiqay noqonayaan nus litir <laughs> nus litir wax aad ugu fogo weyaan nus litirkiyaa lasii wa laga sii dhimay nusitirkii wa laga sii dhimay oo mxuu ahaa biyahan hadda labaatanka shilin la iibiyo oo shanta boqoloo mxuu ahaa shanta boqoloo mili litirka ayaa waxaa weeyaan qayb ka sii dhiman oo n sii baraysan oo saddex meelood hal meel laga sii dhimay intaasuu nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam uu ku weyse qaadan jiray awaalkaasoo kale ayaa loo keenay fautiya waxa loo keenay bimaain biyo ayaa loo keenay oo fii inaain biyo amwaal gudihii ku sugan qadra uluay mud mudkaas oo saddex qaybood loo qeybay qayb ka mid a ah. adiga caaggan yar oo shanta boqol eh, oo mili litirka ah soo saama mililitr sooma ka isagaoo weliba qayb laga sii daadiyey intaasaa nabiga loo keenay sal slm qaala shucbatu wuxuu yidhi faaxfadu eh, waxaan xifdisanahay annahu nabigeena sal slm siduu soo wari waa asala inuu dhaqay daraacih labays udhunun oo wajacala uu gudagalay eh, yadlukuhumaa inuu nabiga mxuu ahaa marmaryo wayamsax udunayhi labadiisa dhagoodna uu nabiga masaxay bainahumaa gudahooda uu nabiga masaay sal slm walaa axfadu kor kama haya ama ma xifdisanay annahu nabigeenna masax inuu masaxay daahiruhumaa alla mxuu ahaa inuu kor ka masaxay dhagaha ma xifdisani maxalushaahidka marka waxay tahay nabigeenna biyo aad u yar ayuu sala allahu calayh waali slam ku qaatay masalada labaadoo dhagaha muxuu ahay ma gudihii bas ayuu ku kaaftoomay oon huba mise bannaanka ayaa la jirtay ayuu shak ka qabaa imaam shucba calayhi raxmat ullah taxarigooda dadaalkooda ay ka mid tahay axaadiista nabigana sal alla alay slam iyo dhaqanka nabiga laga soo wariyey si khalad inay u sheegaan ay diidayaan xadiidka شhan iyo todobaatanaad waa xadiid saxiixasna qaala imam nasaي alيh raxmat ullah ahbarna yaxya ibnu xabiib ibnu carabi waa iqa can xamaad ibnu zayd ibnu dirham imaam waxaa weeyaan isna waa imaamu iqa iqaة habt wاlxaariث ibnu maskiin waa taqaana waa iqa qira'atan calayh wa ana asmac waa lagu dul akhriy anu an maqlaayey an ibn اqasim cabdiamaan ibn qasim isna waa iqa qaala xadaanii maalik imaam maalik ayaa mxuu ahaa ii warramay xa xadiidkii marka wuu rogay sanadka iyuu rogay oo dib usoo bilaabay wa ahbaranaa alimaam anasai wuxuu le wa ahbarna waxaa noo warramay sulaymaan ibnu mansuur adduhni ayaa la yidhaha adduhni waa iqatun laa ba'sa bihi iqatun laa ba'sa bihi waxaad dareemi kartaa marka iqa oo kaamil lama aha waxbaa ku yara jira waayahay can cumar ibn khaaab mayqaal wuxuu yidhi ninka la yidh sulaymaan ibn mansuur adduhni iqatu laa ba'sa bihi qaala wuxuu yidhi sulaymaan anba'naa cabdullahi ibn mubaarak ayaa noo warram imaamka a taqaaneen walafdu lahu lafdigana marka xadiidka cabdullahi ibn mubaarak ayaa iska lah can yaxya ibnu saciid alansaari weeyaan can muxamed ibn ibraahim almadani waa iqa can calqama ibn waqaas waa iqatu habt can cumar ibn khaaab radi allahu ta ardah waraxima allah ataabiciin ruwa jamiica radia allahu tacala anu arda qaala wuxuu yidhi sayd cumar qaala rasul wuxu yidhi sal slem inamaa in kale ma ahane alacmaalu acmaasha lala imaado binniyati niy ayay ku dhisanta weyaan acmaasha qofkuu la imaana niyay ku dhisanta darsigaan aan fadhina niye ayuu ku dhisan yahay ajirka helitaankiisa iyo cilmika helitaankiisa salaadda aan tukanayna waa sidaas oo kale camalka aan la imaanayn waa sidaas oo kale qur-aankaan akhrinayna waa sidaas oo kale xadiidka ad limri'in qof waxa u sugnaaday maanaha wuxuu niyoodo qof walbana wuxuu niyooda ayuu iska leeyahay laka maa akhadta yaa macan walaka maa naweyta yaa yaziid nacam faman kaanat qofka aad hijratuhu hijrada uu soo haajira ila allah alla weyne wa rasuulihi rasuulkiisa fahijratuhu haajiritaankiisa ila allah alla weyne ahaanas wa rasuulihi rasuulkiisa waman kaanat qofka aad hijratuhu haajiritaankiisa ilaa dunyan addunya yusiibaha uu asiiba aw imra'atin haweenayn kaxa uu guursada fahijratuhu haajiritaankiisa ilaa maa haajara wuxuu haajir unbuu heli wax ka dheeriya indha iyo cag iyo gacantoona ma saaraya weeyaan marka calaa hada asaas qofku waxaa loo baahan yahay in uu niyadiisa daa'iman wa abadan ilaah xaggiisa ay jirto weeyaan adigoo xataa cunto cuna inaad ilaahay diintiisa ugu xoogaysata inaad cibaadada ugu xoogaysato halkaas ayaad maraysaa weeyaan marka dhanka isaga qofku inuu xooga saaro waa laga maarmaan oo niyada uu la dagaalamo hijradan waa taqaaneeno arbaciinka laga soo bilaabo ilaa muxuu ahaa kitaabii u dambeeyey hijrada waxay aad baan ugu soo hadalnay oo hijrada waxaa weeyaan qofka inuu ka taga balad اlkufri ilaa balad اlislaam waa hijro sidoo kale qofka inuu ka haajiro isaga tago min baladi alfusuuq wاlcisyaan wاlfisq wاlfujuur meel faasiqnimo iyo faajirnimo ay ka badatay inuu isaga tago ood meel dadkeeda dad mxuu ah ahluiimaan iyo dahlusalax ay yihiin u aad ayadan hijrada way soo geli marka hijrada qofka waxay ku waajibaysaa oy waajib noqonaysaa mar dee mustaxab ay tahay mar xataa yacni ay aad iyo aad e, muxuu ahaa lisugu tirtirsiini way jirtaa mar kastana meesha baled alkufri uu yahay ama baled fisqi walfujuur uu yahay in laga hajiro waxaa wey waa mustaxab waana loo baahan yahy waana ma'muur laakiin wuxuu waajib noqonaa qofka ida lam yastatic idhaara diinihi diintiisa inuu bannaanka soo dhigto ood caddaysto qofka hadduusan awoodi karin meel uu hajirin uu heli karo meel u haajirin oo heli karo inuu ka haajiro meesha iyada ah waajib ay ku noqonaysaa weyn idhaar diinka culimada marka qaar waxay leeyihiin waa shacairta islaamka hadda aadaankan iyo waxaa weeyaan sidoo kale salaadan jamacada la tukani iyo xijaabkan daahirka iyo madaarista qur-aanka oo furan iyo idhaarkaas shacairtaas bannaanka taallo taas haddii marba la heli karo idhaaru diinka waa la hela ay leeyihin qaarna waxay leeyihiin muxaqiqiinta qayb ka mid ah ay yihiin qofka idhaaru diinka waa inuu qofka awood u leeyahay meesha u jooga inuu baailkana baailnimo u caddeeyo xaqana xaqnimo u caddeeyo uusan muxuu ahaa abadan yacni adyaantan aanan muxuu aha ina diina cinda allaahi alislaam tafsiirkeeda iyo macnaheeda waa inuu si fiican bannaanku dhigan karo haddii laakiin uu muxuu ahaa luqluq gala waxay leeyihiin inuu haajiro waa lagama maarmaan waa lagama maarmaanay leeyihiin culimmada laakiin in badan oo ka midna waxay qabaan in shacairta islaamka guud haddii la muujin kara in mashi اlxaal wاlcilmu cind اllahi caza wajal meesha marka raajix ah waa yahay baab اlwuduuءi min alina weelka in laga weyse qaato ayuu baabkan u baab yahay weel muxuu ahaa afuran in laga weyse qaato oo gacmaha la darsado ayuu baabkan u baab yahay xadiidka lix iyo toddobaatanaad waasna waa صaxiix qala imam النasai alيه raxmat اllah akhbarna qutaybat bn saciid can malik bn anas imam dalhijra can isxaaq bn cabdillahi bn abطaxa wahiqa can anas bn malik waxaa laga wariyey wuxuu ka wariyey radia allahu tacala an arda qal wuxu ra'aytu rasuula nabiga ala ark sal l slem waxaanat sala ama waxaana salaatulcasri salaadda casarna la gaaray faltamasa annaasu dadku waxay barbaareen alwudu'a weysa falam weysada ma helin fa rasuula rasuulka all ayaa waxaa loo keenay biwadu'in biyo weyse ayaa loo keenay fa yadahu markaasuu nabiga gacantiisa geliyey fii dalika alinaa waalkaas ayuu gacanta dhex dhigay wa annaas dadkana wuxuu faray an yatawada'u inay ka weyse qaataan weelkii yara fara'aytu xana kalmaa'a biyihii ayaan arkay raawiga anas ayaa saalaha radi allahu ta arda yambucu iyada ay kasoo soo burqanayaan min taxti asaabici farihiis hoostooda iyadoo ay ka soo burqanayaan kow xataa tawada'uu ilaa ay ka weyse qaataan min cinda aakhirihim ilaa kii u dambey laga gaaro dhammaantood ila ka weyse qaataan ayaan arka weyaan marka weelkaas yar in laga weyse qaato oo la darsado dhib ma lahan haddii gacmaha la dhaqoo nijaasana meesha ay oolin xadiidka toddobaatan iyo toddobaad waa xadiid saxiixasna qala imam nasai alih raxmat ullah ibn ibrahim qaala anbana cabdurazaq aلصancani cabdiaq asancani imaamka ataqaaneen weyaan qala wuxu yidhi ambana sufyaan athawri weyaan can acmash sulaymaan ibn mihran mihraan alacmash atna waa imam waiqa can ibrahim ibnu yaziid annakhaci waa imam atna waiqa can alqama ibn aswad can cabdilahi bni mascuud radia allahu taala arda saxaabiga jaliilka ahaa qala wuxu yidhi cbdillahi bn mascuud kuna waxaan maca nabi nabiga ala jirna sal slm falam yajiduu maaan biyi ma aynan helin fautiya nabiga waxaa loo keena bitawrin tawrka waa baaqulyar baaquliga ad taqaaneen ama saxan yaroo godan ayaa tawrka la yidhaahdaa oo min nuxaas wuxuu ka samaysnaa nuxaas birxigeenka ah mararka qaarna koob dhoob ahaanna wuu noqon kara dhoobna wuu ka samaysnaan karaa fa adhala yadahu gacantii ayuu nabiga saa u dhexdhigay sal sl u geliyey falaqad ra'aytu waxaan arkay almaa biihi yatafajaru iyado ay ka soo burqanayaan min bayni asxaabici farihiisa mxuu ahaa dhexdooda ay ka soo burqanayaan sal allahu alah ali slm wabiabi huwa wa ummii sal allahu alayh ali waslm wayaquulu wuxuu le nabiga ala sl slm xaya cala aطahuur wاlbarakati min allahi caza wajal xaya cala ahuur war dahara qaadasho iyo weyse qaadasho iyo isnadiifana u imaada iyo wlbarakati barako u imaada min allahi alweyne xaggi kaata caza wajal saas ayuu nabiga uu leeyahay sal sl biyihii burqanay ayuu leeyahay biyo aad ku weyse qaadataan oad ku dahar qaadataan kaalaya oo muxuu ahaa kaalay weyse qaato iyo weliba baraka min allahi ka imaaday xaggiis subxaana wa tacaala faxadaanii saalim ibnu abi jacdin ayaa ii warramay saalim ibnu abi jacd waa iqatun yursilu kaiiran waa iqa laakinahu ceebta uu le ma taqaanaan yursilu waa muxuu ahaa kaiiran yani xadiidka wuu la boodi cirkuu la aadi yani intuu ka booda saxaabiga iyo ummaddii uu ka booda ayuu toos nabigu ula aada sal slam xadiidka mursalka la yidhah waa taqaanaan wاlmursalu aلصaxaabiyu minhu saqط taabiciga ayaa muxuu ah xadiidka intuu saxaabiga sii mari lahaa uu ka dalboodi intuu ka dulboodo ayuu muxuu aha nabiga toos ugu warina xadiidka marka dhaqanka uu leeyahay ayaa ka mid ah inuu muxuu ahaa yursil yursilu wuxuu geeriyooday toddobaatan toddoba iyo sagaaشhanki jir nabgena sal slm ama boqolkii ayuu geeriyooday qaala wuxuu yidhi faxadaanii salim ibnu abi jacdin ayaa ii warramay qala wuxuu yidhi qultu waxaan ku idhi jaabir waxaan ku yidhi kam kuntum yowmaidin maalinta ayada miiqaad joogteen hadda jaabiru toos u aaday irsaal meesha kuma jiro dabcan oo jaabiru sii maray waa ujeedaan kam kuntum yowmaidin maalintaa muxuu inteed ahaydeen qala wuxuu yidhi alfun wa hamsu kun waalkaa yaroo baaquliga ood nabiga gacanta u sal slm inta ka weyse qaadatay oo ka daharo qaadatay oo ka faa'idaysatay kun iyo boqol ay ahaayeen waxay ka mid tahay maxay ka mid tahay mucjizaadka nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam baabu tasmiya cinda alwuduu marka la weyse qaadana bismilah in la yidha ayuu baabkan u baab yahay waa wax loo baahan yahay culamada qaar waxay leeyihiin hadduu basmalada lala imaan xaalada khatar bay gelaysaa xadiidkan saxiixulisnaad waa sanadkiis waa saxiix sanad ahaan wuu u toosan yahay laakiin cillad kale ku jirtana waa suuragal hay saas weeyaan xadiidka siddeed iyo toddobaatanaad qala imam nasai alي raxmat llah akhbarna isxaaq ibn ibrahim qala wuxu ambana cabdirazaq aلصancaani qala xadaثana macmar ibn sulaymaan can haabit ibni anas can haabit albunani waqataada ibnu dacamata suduus basri labada waafiqa can anas malik waxay ka wariyeen radia allahu taala anu arda qala wuxu uhi anas alabtu ama alaba waxay dalbeen bacdu asxaabi الnebiy nabiga saxaabadiis qayb ka mid a ah, waduu'an biyo ay kuweyse qaataan ay dalbeen faqala rasul lla wuxu yir sl hal maca axadin minkum maaun mid adinka idinka mid ah wax biyo u haya ma jiraan fa wadaca dabcan waa loo keenay way jiraan w nin u keenay tawrkii wix la midka ah fa wadac yadahu fi lma markaasuu gacantiisa nabiga biyaha dhex dhigay wa yaquulu wuxuu le nabiga marka tawada'u bismi tawada'u weyse qaata bismi illah magaca laku qaata bismi illahi weeyaan samu wa tawada'u oo kale wa marka bismaladii ayuu u keenay markuu soo celiyey faraytu lmaa biyihi ayaan arkay yakhruju iyagoo ka soo baxayaan biyihii min bayni asaabici farihiisa dhexdooda ay ka soo baxayaan xataa tawada'uu min cinda aakhirihim ilaa kii u dembeey ay ka weyse qaataan qaala haabitun wuxuu yidhi qultu lianas waxaan ku idhi kam taraahum miiqaad u malaynaysaa miiqaa yihiin qaala wuxuu yidhi naxwu sabciin min sabciin toddobaatan agagaarkeeda ahaayeen weyaan xadiidka hore marka wuxuu ahaa anas xadiidkan anas ayuu ahaa weyaan kii horena yuu ahaa kii horena wuxuu ahaa cabdullahi bn mascuud radi allahu taala arda kii kasii horeyni yuu ahaa kii ka horena wuxuu ahaa isla isaga weeyaan nacam xadiidka ama baabka saddex iyo lixdanaad sabu اlkhaadimi اlmaءa calى الrajuli lilwuduu sabu lkhaadimi qofka khaadimka ah oo adeegaha ah inuu biyaha ugu shubay cala rajuli qofka lilwuduui weysada rajulka waxaan u leeyahy qof markii raggaa laga hadlaya meesha laakiin dumarkiina waa la mid waa la mid waxyaaba yaryaroo gooniya ah, hareecada ay dumarkii u kala duduwa jiraan laakiin asal ahaan marka ragla iyo dumarkan ay sogalayaan ilaa wii hareecada ay haas ka dhigta waa gooni nabigeenna sal sl inta badan rag ayuu la hadli jiray ayaga ayuuna kudhe jiri jiray ilaa dumarkeenna ay ka daawadanayan nabi allow dumar raggii ayaa cilmigaadii dhan iyo muxuuha dacwadaadii naga wada qaatay maalin noo-yeel annagaad noo timaaddo amaan kuu nimaadno oo diinta ilahayna barto waa tii nabiga umaan u yeelay sala allahu calayhi waali wasalam xitaa markuu khudbada amaba muxuuha jumdujiye ciidda waa nabiga waa tii ayaga u dhex jiray ood muxuu ahaa eh, khayrka iyo wanaagga fari jiray marka eh, marka markaad aragta rajul dumarkana waa ku gowracan yihiin waa la mid ilaa wixii sharciga uu istina u keena oo gooni dumarka ay raggu kala duunaadaan waa baab kale baabu sab اlhaadimi haadimka shubitaan oo uu shuba alma biyaha cala rajuli qofka in wuduui weysada ugu shuba ayuu baabkan u baabya xadiidka sagaal iyo toddobaatanaad waa saxiixasna qaala imam nasai aleh raxmat ullah ahbarna sulayman bni daawuud waa iqatu wuxuu geeriyooda laba boqol saddex iy kontonka jira nabigana sal lla slm walxaarid ibn miskiin qira'atan calayh wa ana asmac walafdu lahu khaalid muxuu ahaa nin eh, lafdigan marka waxaa iskala eh, eh, ninka la xaarid ibn miskiin can ibni wahab cabdullahi ibn wahab waa iqatun waa imaam can mali ibnu anas imam da hijra iyo wa yunis ninka yunis la yihahda yunis ibnu yaziid alayli weeyaan iqat fii riwaayati can zuhri wahmun qaliil wa fii hayrihi ha waxaa weeyaan haddii aad zuhri wax ka wariyo mararka qaar waxbuu ismoodsiiyaa haddii zuhri qofaanan wax ka wariyana mararka qaar wuxuu ku dhaca amaba gafu ku dhaca weyaan asal ahaan sidaas ayaa lagu yaqaanaa marka laakiin keligiis ma ahano ummaddan baa isu raacsa maalik wa yunis wa camr ibnu xari saddex nin baa lisu daba dhigay isaga xataa haddii la yaro taabto imaam maalik waa taqaanaa imam daar hijra camr bn xaariin waa saasoo kale ana bna shihaabi zuhri ahbarahum wuxuu u warramay can cabaad ibna ziyaad cabaad ibna ziyaad waaqw ibn xibbaan waa waali sijistaan ayuu ahaa meesha sijistaan la yihahda abu daawuud sijistani meeshuu ka soo joodi ayuu waali iyo dobnatoore ka ahaa wuxuu geeriyooday hijrada nabigan marka boqolka ayuu geeriyooday ninka la yihahdo cabaad ibna ziyaad can curwata ibn ibn ibn muqiira curwa ibn muiira ibnu shucba weyaan muqiira ibnu shucba ayaa dhalay waa taabici waa iqatun wuxuu geeriyooday sagaaشhanka hijra nabigeena sal slm kadib ayuu geeriyooday ninka la yidhaahdo curwa ibnu muiira ibnu shucba annahu curwa samica wuxuu ka maqlay abaahu abihi shucba eh, oo taqaanaan almuqiira ibnu shucba ayuu ka maqlay muqiira ibnu shucba ayuu ka maqlay yaquul isagoo sakabtu waxaan ugu shubay calaa rasul rasulka sal slm xiina goorta wada u weyse qaatay fii qaswat tabuuka duulaanka tabuuk ayaan biyo ugu shubay famasaxa cala alkhufayn labada khufa ayuu nabigu masaxay qaala cabdiraxman wuxuu yidhi madkur maalikun curwata ibn lmuhiira ninka la yidhahdo alimaam maalik curwo ma sheegin toos waxaa weeyaan ninka la yidhaahdo markuu wariyey xadiidka cabaad ibni ziyaad toos waxaa weeyaan wuxuu ula booday wuxuu ula booday ninka la yidhaahdo aabihii oo ahaa almuqiira ibnu shucb ayuu ula booday weyaan oo curuwa ka booday lakiin kuwan kale kulli curwa ay mariyeen dhib mala marka waayahay baab اwuduui marata marata marmar in la weyse qaatay uu baabkan u baab yahay xadiid sideetanaad waa xadiid saxiix asna qala imam nasai aleh raxmat llah akhbarna moxamed ibn muhana qaala wuxuu yidhi xadaanaa yaxya moxamed ibn muhana asna wuxuu ka mid yahay ragga shuyuukhda waa muxuu aha asxaab اlkutub qaala xadaanaa yaxya alqaطaan can sufyaan الthawri qaala xadaana zayd ibnu aslam zayd ibnu aslm alcadawi iqatun caalimun kaana yursil irsaalkaas iyo mxuu ahaa bootinta xadiidka lala booda oo saxaabiga laga booda dhaqan ayuu lahaan jiray wuxuu geeriyooda boqol iyo lix iyo soddonka jir nabigana sal slm can caطaa bn yasaar ayuu ka wariyay alhilaali isna waa iqatun faadil wuxuu geeriyooday afar iyo sagaashanka jir nabigana sal slm amaba kadib ayuu geeriyooday can ibn cabaas cabdullahi bn cabaas ibn cabdilmualib bn cabdinabi sal slm qala wuxuu yidhi alaa ahbirukum idiin sheega biwuduui rasul lah sl rsulka al weysadiisma idiin sheega jawaabtu maxay noqonaysaa noo sheeg weyaan fatawadaa maratan maratan marmar ayuu weyse qaatay marka marmar in la weyse qaato xabadxabad hal hal jeer maratayn maratayn way soo aroortay waynoo imaan doontaa insha allahu tacaala alaaa maraatna dhib ma marka dhib ma intaba sidaa marka waxba y axaadiista wax iska hor imaana ma ahan maratan maratan maratayn maratayn mxuu ah alaaa maraat aw alaaa maraat intaba way soo aroortay weyaan dhibna ma baab wuui alaaan alaaan saddex saddex jeer in la weyse qaatay baabkan u baab yahay ayadna saa hore uu sheegnay wax dhiba ma xadiidka kow iyo waa xadiid saxiixsna qaala imaam nasai aleh raxmat akhbarna suwayd ibn nasr almarwasi waahiqa qaala anba'ana cabdullahi bnu mubaarak imaamka ataqanin qaala anba'ana alawsaaci awsaaci asna waa imaamka ataqanin qala wuxuu yidhi xaddaanii almuطalib ibn cabdillahi bni xandab waa saduuqun kaiiru اtadliis in imaamkii isagu ka wariyey iyo sheekhiisii oo magac kale ku sheega amaba magacaan loo aqoonin naanays aan loo aqoonin uu ku sheego ama magac mashhuur uusan ku ahayn oo dadka ay u wada aqoonin uu ku sheega ayuu aad ugu badiyaa waana saduuq ana cabdilahi bni cumar ibn khaaab radi allahu taa anahu cabdilahi bn cumar tawada weysqaa alaaan alaaan saddex saddex jeer yusnidu dalika ila nabiyi sala allah alay saddex saddexdaa jeer u weyse nabigu u tiirinay sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka saddex saddex jeer iyo halal jeer iyo labada udheaysaba dhibmalahan weyaan baabu sifati lwuduui weysada habka loo weyse qaatay baabkan u baab yahay qaslu lkafayn labada calacalood amaba labadan muxuu ahaa qaybahan hore faraha ku yeelaan in la dhaqa yuu baabkan u baab sida loo dhaqa iyo sandaarsiga iyo qaybqaybu noogu imaan doonaa in allahu tabaaraka watacaala xadiidka laba iyo sideetanaad waa xadiid saxiixsna qaala imam nasai aleh raxmat akhbarna moxamed ibn ibraahim albasri can bishr ibn mufadal isna waa iqatun habtun caabidun waxaa loo yaqaano caam ku yahay bishr ibn mufadal alraqaashi ayuu caam ku yahay can ibni cawn cabdullahi bni cawn waa iqa waan soo marnay can caamir الshacbi waa imaam oo taqaanaan ibnu sharaaxiil ayaa la yihahdaa waxaa weya waa iqatun mashhuur waa faqiih boqol iyo saddex jir nabigan ayuu geeray sala allahu alayh ali wasalam can urwata ibn اlmugiira waan soo marnay can mugiirata ibni shucba mugiira ibn shucba intaa markuu jooga ayaa wuxuu ku yidhi wa can muxamed ibni siriin can rajul ayaan ka wariyey marka markii muqiiro la jooga saxaabiga waa la jooga marka nabiga in loo bado sooma halkaas markay ku taagan tahay wuxuu yidhi wa can muxamed ibni siriin moxamed ibni siriinna wuxuu ka wariyey can rajulinin xataa raddahu ninka asaga ilaa uu soo celiya ila almuqiira marka waxay iskugu biishubatay muqiir ibnu shucba xaggiis ninka kale xataa uu moxamed ibni siriin ka wariyey isna wuxuu ku soo celiyey muqiir ibnu shucba inuu xadiidka wariyey qaala ibnu cawn wuxuu yidhi walaa axfadu ma xifdisanii xadiia da min xadiii da saxaabigaas oo ibnu siriin xaggiisa ka imaaday iyo muqiira labadooda xadii say kale yihiin aad uma xifdisani oo waa iska kadhegaleen waa iska ka ana almuqiira laakiin saxaabiga sidiisaba xadiidka u wariyey iyo saxaabi kale xadiidka u wariyey haddiiba inta ka horeysa ay rag cuduuli yihiin oo inta ka horraysa iqa yihiin xadiidkana uusan lahayn cillo kale uusan lahayn waxaa weyaan toos xadiikaas wuxuu noqonaya xadii صaxiixa weyaan oo saxaabada waa cuduul ilahay baa caadilan yihiin sheegay subxaanaه wa tacaala waayahay qaala wuxuu yidhi muqiira kunaa waxaan ahaynay maca rasul nabig ala jirnay fi safran safar ayaan kula jirnay faqaraca dahrii dhabarkayga ayuu mxuu ah ku dhuftay bicasan ul oo kaanat macahu isana bay ugu watay ulayusaa dhuftay usha marka yacnii nabardhow iyo dil ma ahane waa baraarujin qof ka horrayso lagama yaaba inaad waxsaa ugu yartaabat si kugu soo jeesta ama waxaad u sheegi rabtaa muxuu u dhegaysto saas weeyaan facadala markaasuu nabiga leexday markuu usha igu taabtay ayuu leexday wacadaltu macana waan la leexday xataa ataa kada wakada min alardi ilaa meel fulaan iyo fulaan oo ardada ilaa uu ka taga weeyaan faanaakha markaasuu nabiga tujiyey hashi u saarnaa ama neefka u saarnaa fariisiiyey uma ala kadibna nabigu iska tagay uu dhaqaaqay qaala wuxuu yidhi fadahaba nabigu u tagay xataa tawaara ilaa uu ka qarsoomo aggayga canii xaggayga uma jaa uu yimid faqala wuxuu yidhi macaka maa aw amacaka maa biyo miyaad haysaa wamaci aniga waxaan hayaa satiixatun qirbad ama sibraar ayaan hayaa faataytu biha waan u keenay faafraqtu calayhi markaasaan ugu shubay satiixada waa weel ka samaysan harag iyo magad ka samaysan weeyaan harag ka samaysan iyo maqaar fafartu caley markaasaan ugu shubay fakasala yadayhi labadiis gacmood ayuu dhaqay ee waja wejigiisa ayuu dhaqay wadahaba nabigu wuxuu u tallaabaqaaday ama uu muxuu jeestay liyaksila diraacahi labadiis dhurnan inuu dhaqo wa calayhi nabigu wuxuu xirnaa jubbatun kor iyo kooti jubbad jaakeet shaamiyatun ee lagu soo shameeyey shaam dalalkii aad taqaaneen dayiqat lkumayn labada muxuua gacmaha meelaha muxuu ahaa u dambayso gacantiisa min taxti اjubai jubada hoosteeda saasuu bixiyey gadaal uu celi weyaan faasla wajha wejigiisa nabiga dhaqay wadiracay labasdhudhon uu dhaqay dhudhun wadakara wuxuu sheegay raawigii min naasiyatihi shay-an foodiisana waxbuu ka sheegay iyo wa imaamadiisana hayan yani inuu naasiyadii mariyey imaamad ayaa u duubnayd inuu mxuu ah foodda biyaha taabsiiyey kadibna cimaamadda mariyana wuu sheegay qaala ibnu cawn cabdullahi ibnu cawn wuxuu yidhi laa axfadu kamaa uriid sidii aan rabay uma xifdisan waxbaa iga yara mugdmugdi iga jir weyaan uma masaxa intaas wuxuu ka baqaya inuu nabiga ku been sal allahu alayh ali wasalam uma masaxa calaa khufay mxuu aha of ayuu masaxay labada qof ayuu masaxay uma qaala wuxuu yidhi xaajataka eh, qaala wuxuu yidhi xaajataka xaajadaada dantaada yacni adigana miyaad muxuu ahaa masqul iyo waxmaad u baahanta weeyaan soo saa idinma qorna nacam qultu waxaan idhi ya rasul rasuulka allow las laysat lii xaaja wax danahon le ma lahan yani masquul uma baahni weeyaan faji'naa waa nimid waqad ama annaasa dadka iyadoo uu noqday cabdiraxmaan ibnu cawf cabdiraxman ibn cawf ayaaba dadka salaad sii gelinahay waa xufaadii ayuu ka mid yihi moogta waqad sallaa bihim uu dujiyey rakcatan rakcad oo min salaati subx salaad subax cabdiraxman ibn cawf haba salaada geliyey hal rakcan wuuba ka dhacay fadahabtu waxaan u tallaaba qaaday liuudinahu inaan ogeysiy nabigaa imaada inan raqnu sheega fanahani wuu ii diiday nabiga ka reeb iga reebay weyaan faallaynaa waan tukanay maa adragnaa wii aan soo hareen waxaan la tukanay abdiraxmaan bin cawf nabigana muxuu ah marka alai slat slam maamuum wuu ku xirna wa qadaynaa waxaan qadayni maa sabiqnaa wixi nagala hormarna waan qadayna weeyaan kam tuqsalaan miiqaa la dhaqaya yacni labada ah, gacmihii miiqaa jeeroo la dhaqi calacalihi xadiidka saddex iyo siddeetanaad waa xadiid saxiix lisnaad weeyaan akhbarna xumayd ibnu mascada ah, xumayd ibnu mascada ibnu mubaarak wey albahili waa saduuq martabada iqada ku xigto ka hooseysa weyaan laba boqol iyo afartan afartan eh, laba boqol afartan iyo afartii jir nabigan ayuu mxuu aha dhintay can sufyaan albazaaz waa iqa wa huwa ibn xabiib can shucba waa imaamka taqaana annucmaan ibnu salim alطaa'ifi waa iqa isna waa yahay ibnu ws ibn abi ws waa camr ibnu ws ibn abi ws waxaa weeyaan waa taabiciyun kabiir intaas looma dhaafin nin kasta wuuu le waa taabici weyn macneedu marka maay tahay taabici weyn hadii lagu yihahdo meel fiican uu jooga weyaan ninkaas waa meel fiican wuxuu geeriyooday eh, sagaashan kadib ayuu geeriyooday hijra nabgena sal slm can jaddihi awowgii oo aws ibnu abi aws oo loo yaqaanay xudayfa wuuu ka wari qaal wuxuu yidhi ra'aytu rasul ark sal slm istawkafa isagoo biyaha ka dhibciyey ama biyaha muxuu ahaa calaacaha uu ku dhaqanayay di'ina alaaan saddex jeer oo muxuu ahay kafkii intuu dhaqay ayaa kadibna biyihii da'ayaan saddex jeer isagoo sameeyaan arka weyaan xadiidkan imaam albani wuxuu le wa xadiid saxiixa laakiin sheekha dakhiirat ulcuq sharxay iyo rag kaleba waxay ku sheegeen iraab inuu isbaraanbaray khaasatan meeshan ibnu eh, aws ibnu abilaws ama abi aws meesha ayada ay wax ku jiraan iraab baa ku jira imaam albani lakin wuxuu leeyahy xadidka waa saxiix weyaan waalcilmu cind allahi caza wajal xadiidka cashirka u dambeeyo ama baabka u dambeeyo eh, oo sideed iyo lixdanaad almadmadatu walistinshaaq luqluqashada iyo sandaarka ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar iyo sideetanaad waa xadiid saxiix isna qaala imam nasai aleh raxmat ullah akhbarna suwayd ibnu nasr wtiqa qaala ambana cabdullahi ibn mubaarak weyaan can macmar ibn rashid waa ninkai ad taqanin iqadaha can zuhri alimaam maxamed shaab zuhri can aطaa ibn yaziida aleythi waa iqa can xumraan ibnu abaan waa iqa isna qaala wuxuu yidhi aytu cumaan ibna cafaan ayaan arkay radi allahu taala arda tawada isagoo weyse qaatay fa calaa yadayhi alaaan gacmihiisa ayuu saddex jeer ku shubay weyaan biyihii faasalahumaa uu dhaqay uma tamadmada uu luqluqday wastanshaqa uu sandaarsaday uma qasala wajhahu alaaan wajigiisa ayuu saddex jeer dhaqay uma qasala yaday labiis gacmood ayuu dhaqay alyumna ila almirfaq ilaa muxuuha laga gaaro jiqilka ama xusulka ayuu midigta dhaqay alaaan saddex jeer uma lyusra bidexda ayuu dhaqay mila dalik sidii oo kale oo muxuua ilaa jiqilka ama xusulka laga gaaro uma masaxa birasihi madaxiisa ayuu masaxay uma asla adamahu gomadiisa ayuu dhaaa yumna e midigta alaaan saddex jeer uma lyusra bidxda ayuu dhaqa mila dalika saddexdii oo kale uma qaal wuxuu raytu rasul lahi arg sal slm tawada isagoo weyse qaata naxwa wuduu'i haada weyseqaadkaygan oo kale weyseqaadkayga oo kale isagoo weyse qaatay uma qaala yidhi man tawadaa qofku weyse qaata naxwa wuduu'i haada weyseqaadkaygan oo kale uma sallaa rakcatayn laba rakac tukada laa yuxadiu nafsahu fii himaa bishay naftiisa aanan waxba ugu sheekaynaynin oo qalbigiisao dhan alla xaggii uu jira ahay maxaa idiin qoran ya ufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa ka mida ah halkaas ayuu nabigeena sal اla alay slam weysadaas qiimaha badan oo noocaasa ah, ayuu nogu soo naqliyay alimaam amiir اlmuminiin cuثmaan bn cafaan radi allahu taala ardah marka weysada saddex in la weyse qaato habka loo qurxiyo waa hadiga nabigeena sal slm haddii labaad weyse qaadatana adila kuso aroortay haddii aad midmid weyse qaadatana adila kuso aroortay hada wallah aclam wsal allah tala amdi rasul mustafa